بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كين اللحاد كتابك أربعين كوحين كبلابينا هل كسؤاشا ملق رسولك ويدين صلى الله عليه وسلم وكليه فأخبرني عن الإيمان qaala wuxuu yidhi malagii fa akhbirnii ii waran buu yidhi nebi maxamedow can iliimaani iimaanka iiga waran markii islaamnimada uu ka soo waraystay ayuu haddana malagii su-aal labaad keenay markaasuu yidhi akhbirnii can iliimaan iimaanka bal iiga waran buu malagu yidhi qaala wuxuu rasuulkeennu yidhi sala allahu calayhi wasalam isagoo malaga u jawaabaya an tumina waa inaad rumayso billaahi allah waa inaad rumayso rubuubiyadiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo wujuudkiisa iyo raasiqnimadiisa iyo khaaliqnimadiisaba waa inaad rumayso ilaah cibaadada mutay inuu jiro oo haddana waaxidun fii asmaa'ihi wa sifaatihi wa afcaalihi ilaahay waaxid inuu u yahay inaad taa rumayso taa weeyaan iimaannimadu an tumina billah rumaynta aad ilaahay rumaynayso weeye wa malaaikatihi malaaigta ilaahay rumaynta aad rumayso ayaa iimaanka la odhanayaa malaaigta ilaahayna waa inaad rumaysaa wa kutubihi kutubta ilaahay rususha uu ku soo dejiyey kutubtaana inaad rumayso weeye kutubta ilaahay ambiyada uu ku soo dejiyey waxaa ku qorani xaq inuu yahay ilaahayna ay ka ahaadeen inaynu rumayno weeye wa rusulihi rususha ilaahay soo diray rusushaana inaynu rumayno weeye walyowmil aakhiri maalinka dambeeya ee yowmul aakhirka la yidhaha maalinkaana inaynu rumayno weeye wa tu'mino waa inaad rumayso bilqadari qadarka khayrihi kiisa khayrkaa iyo wa sharihi kiisa sharka aba waa inaad rumayso qaala wuxuu yidhi malagii sadaqta run baad sheegtay buu yidhi muxamedow iimaanku waa sidaa aad u sheegtay buu yidhi arkaanuliimaan lix bay ahaayeen arkaanuliimaan ayaan doonaynaa halkan hadduu rabbi ogolaado bal inaynu ku aragno labada su-aalood ee malagu rasuulka weydiiyey cashirkeennii shalay islaamnimada ayaa la weydiiyey arkaanulislaamkii shanta ahaabuu rasuulku ku jawaabay casharkeennan maanta ana arkaanuliimaankiibuu rasuulku ku jawaabay markii iimaanka la weydiiyey arkaanuliimaankii lixda ahaa lixdii rukni ee arkaanuliimaanka ahaabuu buu rasuulku ku jawaabay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh xadiiskani wuxuu ku jiraa markaa axaadiista loo daliishado iimaanka iyo islaamku inay kala gaar yihiin waayo hadday isku shay qura yihiin waxa lagu leeyahay dee shay qura laba jeer rasuulka lama weydiiyeen haday dhacdo in la weydiiyena dee jawaabtu miduunbay noqon lahayde laba jawaabood rasuulku ma bixiyeen sal allahu calayhi wasalam markii akhbirnii can ilislaam la yidhi an tashhada an laa ilaaha ila allah wa tuqiima salaat wa tu'tiya zakaat wa tasuuma ramadaan wa taxuja lbeyt baa lagu jawaabay markii hadda iimaanka rasuulka la weydiiyeyna wuxuu ku jawaabay rasuulku iimaanku waa inaad ilaahay rumayso ood malaa'igta rumayso ood kutubta rumayso ood rususha rumayso oo maalinta qiyaamadaa aad rumayso oo qadarka kiisa khayrka iyo kiisa sharka aba aad rumayso inay min allaahi uu ka ahaaday ilaahayna uu sii qadaray qabla alashyaana ilaahay uu qadaray welibana subxaanahu wa tacaala xadiidkani waa meelaha ay culimmadu u daliishadeen islaamka iyo iimaanku inay kala laba yihiin xagga qur-aanka markaynu eegayno aayaddii qur-aanka ahayd bay iyadana deliishadeenoo waa laba ay culimo badani yidhaahdeen aayaddii nimankii reemiyiga ahaa markay hadlayeen uu ilaahay ka warramayey maxaa la yidhi qaalat ilacraabu aamana maxay yidhahdeen qolooyinkii reemiyiga ahaa aamana iimaan baanu leenahay bay yidhaahdeen maxaa loogu jawaabay qaalat ilacraabu aamana qul lam tu'minuu iimaan ma lihidin walaakin quuluu aslamna kolkaa haddii iimaanka iyo islaamnimadu ay isku mid yihiin bay culimada qowlkaa wadataa aayadda u daliishanayaan waxaa ka dhalan lahayd shay qura oo ilaahay uu sugay haddana uu anfiyey iyagii baa laleeyahy lam tuuminuu iimaan ma lihidin haddana waxaa laga dambaysay walaakin quuluu aslamna muslimiin baanu nahay dhaha muminiin weli maydaan gaadhine muminku waa darajo aad iyo aada u sarraysa weeyaan oo ka sarrayn badan ta islaamka islaamku waa xubnahan ilaahay looga hogaansamo iimaanka oo inaad qalbiyan ilaahay aad ugu kalsoonaato ood carabka iqraarka la timaado ood xubnaha ilaahay ka adeecdo subxaanahu wa tacaala iimaanku aad buu uga xeel dheeryahay islaamka marka la doonayo islaamka aad buu uga xeel dheeryahay culimada haddaba waa kala laba tidhi iimaanka iyo islaamnimadu waa kala laba culimmada tidhi waa culimmada xadiidkeennan iyo aayaddaa qur-aanka a daliishanaysa ee kala laba haysateene farqi baa u dhaxeeya waxaana ka mida culimmada la soo guurisay sheekhii la odhan jiray abibakar ibnu samcaani ayaa ka mida waa ragga masalada qaba inay iimaanka iyo islaamku kala laba yihiin waxaa welibana uu deliishanayaa inay kala laba yihiin xadiidkan iyo aayadan iyo ninkii shaaribulkhamriga ahaa ee khamriga cabayey xadiidkiisii ama kii sinaysanayey xadiidkiisii laa yazni zani xiina yazni wahuwa muminun qofku markuu zinaysanayo mumin ma aha buu rasuulku leeyahay sal allahu caleyh wasalam islaamnimada looma diidana laakiin mu'minnimada ayaa loo diidan yahay kolka inay kala laba yihiin ayuu abibakr ibni samcaani ayuu xadiikan iyo xadiikaa iyo aayadaba u daliishaday waxaa la leeyahay welibana sheekhii kale ee la odhan jiray saxaabada xaggooga ibnu cabaas ayaa isna kamida baa la leeyahay ragga laga soo guuriyey qataade ayaa kamida ragga laga soo guuriyey qowlkan in islaamka iyo iimaanku ay kala laba yihiin waxa rajaxay mufasirkii weynaaye ibnu jariir loodhan jiray ibnu jariir adabari ayaana iimaanka iyo islaamnimada sidaa rasuulkuba laba jawaabood uga kala dhigay anna labaan u haystaa buu yidhi waa raajix buu yidhi iimaankuna inuu wax noqdo islaamnimaduna uu wax noqdo culimada qaar baa leh sidaasi ka duwan waxay leeyihiin iimaanka iyo islaamnimadu waa isku shay qura un laba maba kala aha shay qura unbaa iimaanno ah islaamna ah kolkaa culimmadaa waa isku mid uun leh waxay leeyihin waa shay waaxida lihi waa rag fara badanoo waxaa ka mida sheekheennii bukhaari bukhaari baa ka mida saxiixulbukhaariga sheekhii qoray ayaa ayaana iimaanka iyo islaamnimadu waaba isku mid uun waxba ma kala aha wuxuuna daliishanayaa aayadda qur-aanka ah ee nebiyullaahi luut markii lala hadlayay qoomkiisa fa akhrajnaa man kaana fiiha min almuminiin yaanu ka saarnay baa layidhi markaanu halaagaynay ciddii joogtay ee muminiinta ahayd waanu ka saarnay buu ilaahay leeyahay faakhrajnaa man kaana fiiha min almuminiin maxaa laga dambaysiiyey famaa wajadnaa hayra beytin min almuslimiin waxaa la fahmay markii horena muminiin baa la isticmaalay marka dambena muslimiin baa la isticmaalay waanu ka saarnay dadkii muminiinta ahaa ee joogay intaanaan rogin baanu iyaga ka saarnay famaa wajadnaa kamaanaan helin fiiha dhexdeeda min famaa wajadnaa fiiha ayra beytin min almuslimiin hal guri waxaan ahayn oo islaamaba kamaanaan helin kolka waad aragtaayo iimaankii ama ereygii muminka ah iyo ereygii muslimka ahaa ayaa isku si aayadaa loo isticmaalaya bukhaari wuxuu leeyahay islaamka iyo iimaanku waaba isku shay qura uun mutaraadif bay yihiin aayaddaa ayaana noo tilmaamaysa shaaficiyada badankeeguna saasay qabaan maalikiyada badankeeguna saasay qabaan halkaasuu sheekhii bukhaarina waana xadiidkeenna su-aashii cashirkii shalay ku jirtay iyo su-aasha cashirkeennan maanta ku jirta ee shalayna islaamnimada rasuulka la weydiinayey maantana iimaanka la weydiinayo ee midna uu arkaanulislaamkii ku jawaabay rasuulku midna uu arkaanuliimaankii ku jawaabay inay kala duwan yihiin iyo inay isku mid yihiin labadaa ayay culimmadu ka hadlayaan ama hadalkoogu uu yahay qowlka ay rag badani u arkeen alxaq waa maxay alxaq ay yidhaahdeen waa maxay sawaabku waa maxay masaladan islaamka iyo iimaanka marka la joogo masaladan sawaabkeega ay culimmadu sawaabka u arkeen waxa weeye haddii iimaanka iyo islaamnimada laysku ag sheego waa kala laba oo laba shay bay kala noqonayaan sidaa qaalat alacraabu aamanaa qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna waa laysku ag sheegay waa kala laba iimaankuna waa wax markaa islaamnimaduna waa wax markaa ka duwan kii hore aan ahayn waa marka ay isku ag sheegan yihiin haddayna isku ag sheeganaynna oo iimaan qura la sheego islaamkii waa iimaankanunbuu ka mid yahay haddii islaam la sheegana iimaankii wuu shamlinayaa oo haddii mid ahaan la sheego waa isku miduunba waa isku miduune laba ma kala aha markii mid ahaan la sheego marka laysku ag sheego ayay kala laba yihiin diinteennu ma isticmaashaa ereyadan hadda laysku haye culimmadu ay isku khilaafeen iimaanka iyo islaamka oo kale si ah erey sidanoo kale ay u isticmaashay diintu ma jirtaa oo marka ay isku ag sheegan yihiinna laba kala ah marka ayna isku ag sheeganayna mid ahaan la sheegana mid qura isla ah nacam maxaa ka mid a almiskiin wlfaqiir almiskiin wlfaqiir waxaa la yidhaahdaa haddii miskiin qura la sheego macal faqiirkii ayaa soo hoosgelaya haddii faqiir qura la sheegana macalmiskiinkii ayaa soo hoosgelaya laakiin almiskiin walfaqiir haddii laysku ag sheego isku mid maahe way kala duwan yihiin oo waxaa la yidhaahdaa faqiirkana ka aan shayna haysanin faqiir waa shay baahidiisa ah aan haysanin miskiinkana ka wax haysta laakiin waxaanu haystaa ayna baahidiisa ku filayn oo ilaahay aayaddii khadir iyo nebi muuse markii laga warramayey doonnidii uu dee khadir uu ceebeeyey muxuu yidhi markuu ka hadlayay ama safiinatu fakaanat limasaakiina doonida masaakiin baale buu ihi dad marka bidin leh ayaa masaakiin lagu tilmaamaya kolkaa miskiinku nin waxba aan haysan ma aha miskiinku waa sidaa qoladaa doonida haysata nin wax haysta laakiin waxaanu haystaa baahidiisii ma daboolayo haddii gurigaagu saddex boqoloo doolar uu u baahan yahay bishii waxa ku soo galaana laba boqol oo doolar uu yahay dee miskiin baa tahay waayo baahidaadii iyo waxa kala badan iyo dakhligaagii faqiirka laakiin isaga waxaa loo yaqaanaa ka aan midhba haynin midhba ma haya faqiirku haddaba haddii midkood la sheego labadiiba way wada noqonayaan haddii midkoodaan la sheegin oo laysku ag sheegana way kala duwanaanayaanoo laba macno oo kala duwan ayay inoogu imanayaan ama ay noqoni iimaanka atasdiiq baa loo yaqaanaa luqadda atasdiiq tasdiiqa ayaa la yidhaha rumaynta qalbiga ah ayaa iimaanka la yidhaha luqadda marka la joogo qaala wuxuu yidhi malagii fa akhbirnii iiga waran nebi maxamedow can iliimaani iimaanka iiga waran ereyga iimaanka la yidhaha iiga waran buu yidhi iimaanku waa masderkii aamana ereyga aamana laba ficil baa ku wada yimaada ficilka ficilo oo amino ah aamine haddii afcala ka dhig lagu idhaa aamana bay noqotaa afcala marka laga dhigayo haddii ficilo oo amine ah faacala ka dhig lagu yidhaana aamana ayay noqotaa laba jeeraba aamana ama faacalana way ku timaadaa afcalana dhawaaqa unbay ku timaadaa waxaase kala leexiye masjirka oo faacala ficaal buu noqdaa sidii jaahada jihaad ad u odhan jirtay jaahada jihaad saabaqa sibaaq qaatala qitaal ficaal naadaa nidaaan nidaaan ficaal buu masderku noqdaa hadduu faacalo yahay hadduu afcalo yahayna ifcaal buu noqdaa haddaba iimaan markaynu aragnay ma afcalabaa ilan aamana buu ka yimide ma afcalabaa baynu nidhaahnaa mise waa faacala ilan masderkaa kala cadaynaye mar hadduu masderka ifcaal ku yimid afcalo weeyaan afcaladaa ifcaal ku timaad aslama islaam akhlasa ikhlaas owjaba iijaab aamana iimaan hamsaha kaslisan ee xarafka ku xigaa reeban yahay afcalada ayaa ka timaad haddaba iimaankani waa masdaru aamana weeye aamanadaa laba macno ayay culimadu markay eegayeen ayay saareen laba macno ayay saareen waa aamana kitaabkeennu wuu ishaaraya inaad arkaysiin mooyaane sharxu bogan boqol iyo konton ishaaro yaroo dee nin la garanayaa shaygani n uu fahmayo ayuu ishaarayaa boqol iyo konton dhammaadkiisa markuu marayo wuxuu ku leeyahay fa akhbirnii can iliimaan markuu ku yidhi huwa luatan mulaqu tasdiiq buu ku yidhi tasdiiq oo dhan baa luqadda loo yaqaan min aamana biwasni afcala afcala wasankeyga waa sadarka ugu dambeeyaba waa afcala wasankeyga laa faacala buu ku leeyahay faacala laakiin ma aha maxaa faacala inayna ahayn lagu gartay wailaa hadday faacala ahaan lahayd iimaanku hadduu faacala ka iman lahaa la jaaa masdaruhu ficaalan sow ficaalkuma yimaadeen hadda ficaalkuma iman sidii jihaade ifcaal buu ku yimid haddaba aamana waxaan uga soconnaa laba macno ayay ku timid laba macno ayaa loo yaqaan hamsahan aamana ku jiraa ragga qaar waa litacdiya bay yidhaahdeen litacdiya mafcuulun bihi bay samaynaysaa aamana kolkaa macnaheedu waxa weeye kaanamaa qofka musadiqa ah ee wax rumaynaya qofka kayrkiiya wuxuu ka dhigayaa nin ka badbaadaya ee shakiga iyo beenintaba nin ka badbaadaya buu ka dhigaya ninaan beenin karayn buu ka dhigaya saasaa aamana rumaysiin buu ku sameeyey markaa ragga qaarkoodna aamana hamsaha sayruuro wax la yidhaahayay ayay u yaqaaniino sayruuray hamsahaasi faa'iidaynaysaabay yidhaahdeeno waxa weeye aamana markaa tidhaa waa saara daa amni saara daa amni amni iyo nabadgelyo ayuu u saaxiib noqday wuxuuna ka nabadgalay min an yakdibahu hayruhu cid aan isaga ahayn inay beeniso u fiirsan labada macnaba wuu kuusii marinaya wuu kuusii eegayaa waxa la yidhaha tadmiin baa ereyga galay haddaba iimaanka ficilkiisa wax tadmiin la yidhaahbaa galay oo aamana markaynu aragno tadmiin wax loo yaqaano ayaa galay oo aamanada waxaa la tadmiiniyey laba isticmaalba horta carabiga aamano loo isticmaala axaadiista iyo qur-aanka iyo laba qaab baad arkaysiin loo isticmaalayo labada qaabee loo isticmaalaa inaad aamana bihi aragto oo bihidaa laga dambaysiiyo aamana bihi iyo inaad aamana lahu aragto oo laam laga dambaysiiyo lahu labadaa isticmaal baa carabiga loo isticmaalaa haddaad aamana bihi aragto oo ba laga dambaysiiyey ereygan aamana ah waxa la dhexgeliyey oo macnaha laga dhadhansanaya ictarafa wa aqara aamana waa maxay macnaheegu marka ictarafa wa aqara kolkaa iimaanku waa alictiraaf waliqraar buu noqonayaa waa ictiraaf aad shaygan adee aqoonsatay iyo iqraar aad la timidood qirtay haddii ba laga dambaysiiyo keenan xadiidka maxaa laga dambaysiiyey qaala an tumina tumina waa ficilkii maxaa laga dambaysiiyey markaa bilaahi ba baa laga dambaysiiyey kol hadday ba daba dhacday ereyga maxaynu odhanaynaa macnihiisu waa maxay waa inaad qirto oo welibana aad aqoonsato weeye shaygaa waa ilaahay waan aqoonsaday jiridiisii baan aqoonsaday oo waxdaaniyadiisii baan aqoonsaday oo uluuhiyadiisii baan aqoonsaday oo asmaadiisii iyo sifaadkiisii baan aqoonsaday waxa weeye alictiraaf waliqraar marka ay ba'du daba dhacdo sidaasaa lagu macneeyaa aamanada hadduu laam daba dhaco aamanada hadduu laam daba dhaco sida aayadda qur-aanka ah oo kale fa aamana lahu luutun buu ilaahay leeyahay fa aamana lahu baa laga dambaysay laam halkaa ba lagama dambey fa aamana bihi ma aha waa fa aamana lahu haddii iimaanka laam laga dambaysiiyo marka laamka laga dambaysiiyo waxaa lagu macneeyaa iimaanka alidcaanu walqabuul baa la yidhaha alidcaanu walqabuul alidcaanu waa inuu qofku ogolaado walqabuulu uu welibana aqbalo wuu aqbalay weeyaan macnaheegu aamana haddii laam uu daba dhaco alidcaan walqabuul macno loo yaqaano ayay faa'iidaysaa haddaba teenan maxaa hadda daba dhacay baynu odhanaynaa aaminadeennan maxaa daba dhacay baynu odhani markaa babaa daba dhacday sidan xadiidka inoogu cad qaala wuxuu yidhi malagii fa akhbirnii iiga warran nebi maxamedow canilislaami islaamka bal iiga waran buu yidhi islaamnimada waxa caniliimaani iimaanka iiga warran qaala wuxuu rasuulku ku jawaabay sala allahu calayhi wasalam qaaladaasi faacilkeegu waa damiir qarsoon oo huwa ah oo nebi maxamed iyo rasuulka u dhaabanaysa qaala wuxuu rasuulku yidhi an tumina waa inaad rumayso billaahi allah waa inaad rumayso allah ayaad rumaynaysaa haddaba an tumina billaahi allah waa inaad rumayso marka aad tidhaahdo ilaahay xaggeed sideebaad u rumayn ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad rumaynaysaa biannahu waaxidun fii daatihi wa sifaatihi wa afcaalihi laa shariika lahu fii uluuhiyatihi munfaridun bikhalqi dawaati bisifaatiha wa afcaaliha waxaad aaminaysaa ama aada rumaynaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii inuu yahay ilaahay inuu er yahay almacbuudu bixaqin ka xaqnimo lagu caabudayo ilaahay inuu yahay mid waaxida xagga asmaadiisa iyo sifaadiisa iyo afcaashiisaba ilaahay inuu yahay mid jira oo jooga oon maqnayn ayaad aaminaysaa ama aad rumaynaysaa taa ayaad horta ilaahay ku aaminiyood ku rumayniyood ood jiridiisa aad qiranaysaa adduunkan aynu aragno adduunkan aynu aragno dad idilbaa ku indhabeelay waxaana loogu talagalay adduunkani inuuna ina indha tirine inuu ilaahay ina tuso tusaale ahaan cirkan iyo dhulkan iyo makhluuqan oo dhan ilaahay ayaa abuuray ilaahay ayaa sameeyey ilaahay ayay makhluuq u yihiin markaad aragto cirka markay ishaadu qabato inaad aya xasuusato ayaa loo baahnaa inaad allah xasuusato markaad dhulka aragto inaad dhulkan ku xasuusato ayaa loo baahnaa ayo allah inaad ku xasuusato markaad makhluuqan aragto inaad ayo ku xasuusato ayaa loo baahna allah shay caadaa oo iska jira uun inagu u qaadanay qaar badan oo inaga midihi wax iska jira oo iska ahaaday unbaaba loo qaatayba maahayn sidaa haddii magaaladeennan ama waddankeennan cimaamadaa keliday ad igu taqaaniin keliday baad cimaamadaa tusaale ahaan igu taqaaniin cid alla cid aan aniga ahayn oo cimaamadaa haysta oo lagu yaqaanaa ma jiro cimaamadaa haddaad aragta yaad xasuusanaysiin de anigubaad asuusanaysiinl anigumbaa laigu yaqaanaye haddaba cirkan iyo dhulkan iyo makhluuqan yaa lagu yaqaanaayo abuuray allah baa abuuray markaad cirka intaa la eg aragto ee awooddiisu ay muuqato ee tiir inaga hayaa ayna jirin ee toddobada cire isa saaran ah ee sidaynu arkayno wax inaga hayaa uuna jirin ee inaga sareeya ee awooddaa rabbi uuni ay inaga hayso dee ilaahay baad qiraysaa markaa dhulkan aynu ku noolahay markaad si dhaba u eegto dhulkan aynu ku noolahay dee waa guri gurigeennan aynu haynan hadda guryaheennan aynu dhisanno sadxiyo sakfi baynu ka koobnaa xaggeennan sare waa cirkiibu ilahay inooga dhigay waa keennan sare dee sakfigeennan cirkii baa laynooga dhigay halkii la seexanay dhulka ahaana dhulkiibaa laynooga dhigay waa guriunbu ilahay inoo dhisay guri weyn gurigan weyn guryaheenu qiimo ma yeeshaan haddaan laydhka laynoo gelinin ilaahay laydhkiibuu inoo geliyey laydhka inaguma xagganaan gulubada gelinaa dhulka mise xagga sareaan kasoo laalaadinaa xagga sare ilaahay laydhkiibuu inoo geliyo cadceeddii waad aragtiin cirkaa laynooga soo laalaadiyey laydhkaasi waxaa laga yaabaa habeenkii markaad daasho inaad u baahato inaad seexato oo laydhka iga baktii baad odhanaysa qar bakti waan seexanayaa habeenkii baa gaadhay ilaahay baa kaa baktiinaya cadcaadii mee way dhacday dhiciddani waa lagaa baktiye yaro naso waa gurigana laydhkii loo baktiinaya si dadku ay iskaga yaro nastaan waad aragtaa guriga inta leega ilaahay abuuray iyo qaabkan ilaahay laydhka uu geliyey ee loo qurxiyey haddii dadka qaar baa jira dee laydhasha yaryar ku seexda sidaynu ognahay zirowaadka dad baa ku seexda oo ku odhanaya madowga kumaba gamco haddaad tahay dadkaa zirowaadka u baahan ilaahay baa dayixi iyo xidigihii kuu keenay dayaxa iyo xidiguhu waa zirowaadkii dadkii ku seexanayay gurigu qiimo badan ma yeesho haddaan hadduu bilaabiye oo booyado loogu dhaaminayo qiimo badan gurigu yeelan maayo gurigan ilaahay abuuray ilaahay biyihii wuu inoo geliyey oo badihii iyo webiyadii iyo durduradii iyo dooxyadii iyo gurigin ilaahay uu abuuray ee weynaa dhulka iyo cirka ka koobani waa guri ilaahay uu biyogelintii xataa u sameeyey guri cidhiidhiya ma aha dee guriga intan la eg ilan waa calaamad aynu ku garanayno allah baynu ku garanaynaa subxaanahu wa tacaala allah ayaynu ku garanaynaa inuu yahay ilaahay kii abuuray koonkan inuu yahay ilaahay ka koonkan maamulaya ayaynu ku garanaynaa haddaba markay ishaadu qabato cirka ama ay ishaadu qabato dhulka ama ay ishaadu qabato koonkan waa inaad ayo xasuusataa kii abuuray waa inaad xasuusataa kii abuuray nin gaal ah iyo nin muslim ah ayaa maalin doodayey gaalkiibaa yidhi war ilaahan aan la arkaynineed caabudiin anuu garanba maayo bal hadduu ilaahiinu jiro isoo tus buu yidhi kii muslimka ahaabaa yidhi haya kusoo tusiya ina ballami ballami noo qabo bu yidhi anaa kusoo tusiya waayahay halka meel webiya oo dooxoo biyo badan ay marayaan meel gadaasheeda ah lagu ballamay ninkii muslimka ahaa ayaa ballantii in yar yaradda ahay baa yidhi maxaa ku helay seed uga soo tallowday buu yidhi horta daadkii daadka intan la eg seed uga soo tallowday buu yidhi muslimkii baa yidhi ilaahay cilmigiisa mar alla markaa dhinacaa iska soo taagay buu yidhi dhinacaa iska soo taagay unbuu geed yari soo goay haddana geed kalunbaa soo goay way isabsadeen geed kalaa soo goay way isabsadeen xadhkaa yimid way isku xidhxidhmeen dooni yar unbaa samaysato de waan soo galay buui doonidaa yaree markaan is soo dultaagay muslimkiibaa odhanaya doonidaa yaree dee samaysatay intaan webiga dultaagnaa untaa yaree samaysantay ayaan soo galayoo taasaa iga soo tallaabisay buui biyihii ninkii gaalka ahbaa sii eegay hormaad waalan tahay buui hormaad waalan oo maxaa dhacay buui maxaa waalay oo ma waxaad leedahay dooni una qof samayn baa isa samaysay baad leedahay bal caqligaad igu sheekaynaysa eeg buu yidhi dooni ayna cidi samayn ayaa isa samaysay baad ileedo biyaa kaga soo tallaabay muslimkii baa yidhi sidaan doonayey baad ii soo gashay halkaan doonayaad ii soo gashaye dooni yari markay isa samayn weyday adigu koonka intan la eg baa isa abuuray uun xaggeed ka keentay buu yidhi haddaba doonidii yarayd baa diiday inay iyadu is abuurtay ee koolka intan la eg ee cir kale ee dhul kale ee makhluuq kale unbaa is abuuray un iyagu waa loogu yimid un sidan allah abuuray mama jiro aduu xaggeed ka keentay buu yidhi adigu xaggeed ka keentay taa waxaynu ognahay nin kale ayaa ku dacwooday wixii jiraba waa la arkaa ardaygiisii buu doonayaa inuu ka dhaadhiciyo ilaahay ma jiro ardaygiibuu ku yidhi waryaadahen ilaahaad caabudin muslimiinay ma jiro waayo bay yidhaahdeen dee wixii jira waa la arkaayo ina tusay buu yidhi haduu jiro ardaygiibaa farta taagay wuxuu yidhi macallin iga raalliha ah, waxaan qabaa buu yidhi inaad waalan tahay anuwaad waalan tahay baan qabaa bui macali waayo bui maxaa i waalay caqli baan le de tus bui haduu jiro ila qaaciidadaad noo dhigtay waxay ahayd wixii aan jirin lama arkee eeg wixii jira waa la arkaaye haddaad caqli leedahoo caqligaagu jiro de caqligaaganna tus buu yidhi haddaad caqligaagiina tusi weyday laakiin dee nin waalan inaad tahay aamin nafteennani nagu jirta ayaynaan arkaynin waa naftii kuugu dhowayd baadan arkaynin adigu nebi muuse waynu ognahay ilaahay de wuxuu ku yidhi buurtaa eeg baa lagu yidhi fain istaqara makaanahum fasawfa taraani haddii halkeygaa ay ku sugnaato waad arki doontaa baa lagu yidhi qaala wuxuu malagii yidhi faahbirnii iiga waran buu yidhi nebi maxamedow can iliimaani iimaanka iiga waran ayuu yidhi qaala wuxuu rasuulku ugu jawaabay sala allahu calayhi wasalam an tu'mina waa inaad rumayso waa inaad rumayso khabar baan ka dhigaya waad ila socotiin baan umalaynaya qaala wuxuu yidhi nebi maxamed an tumina waa inaad rumayso billaahi allah waa inaad rumayso waxaa la yidhi an tumina masderka laga dhalaalinaye muawalkiihi waa khabar mubtadaa meesha ka maqan oo maxay ah qaala wuxuu rasuulku yidhi aliimaanu baa meesha ku jira aliimaanu iimaanku an tumina waa inaad rumayso billaahi allah waa inaad rumayso iimaanku waa inaad allah rumayso wa malaaikatihi malaaigtiisana waa inaad rumayso malaaig buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray malaa'igtaana waa inaad rumayso ereyga malaa'ig ah waa jamcu malakin baa la yidhaahdaa sida kitaabkeennu boga boqol iyo lixdan uu ku ishaarayo waa jamcu malakin baa la yidhaahdaa qiyaas maaha markaa jamacani ragga qaar baa qaba malaaigtu jamcu malakin maahe waa jamcu malakin malakin malg ama malag dhe ama malak dhe malak jamcu malakin oo mafcal ah waana min alaluukati buu ka yimido aluukadu waa risaalada risaalada weye kolkaa malaaig waa kuwii la dirayey weyaan kuwii la dirayey ayay noqonayaan macno ahaan wa inaad rumayso buu ayuu yidhi wa malaaikatihi malaaigta ilaahay abuuray waa inaad malaaigtaa rumayso waayo waxaad aaminaysaa biannahum cibaadun lilaah addoommo ilaahay inay yihiin addoommo ilaahay malaa'igtaasi inay yihiin laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun malaa'igtaasi ilaahay wuxuu faray inayna caasiyin oo laxdo qura ayna ilaahay caasiyeynin ilaahay wuxuu amrayna inay la yimaadiin wixii uu farayna inayna caasiyeynina diidaynin waxaba la yidhaahdaa halka innaga neefsigu uu inoogu jiro neefsigu inaad neefsataa dhaqankeenna saw dabcigeennaba ma aha maxaa dhibi nagu ah in neefta nag lagugu siiyo lagugu xajiyo ayaa khatara saw ma aha oo de khatar aad la gelaysaa malaa'igta cibaadadu halka neefteennoo kaleyba ugu jirtaa noloshoodiiba weeyaan malaaigta cibaadadoodu waa halka neefta inoogu jirto kaley ugu jirtaa waxawey laa yacsuuna allaha maa amarahum malaaigtaa faraheega iyo tiradoodana ilaahay unbaa yaqaana waayo rabbigeen baa quraanka ku yidhi wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa ilaahay junuudiisa iyo ciidamadiisa isaga mooye cid kaloo taqaanaa maba jirto ayuu rabbigeen leeyahay xadiidka tirmidi iyo xaakim iyo ay soo saareenna rasuulku wuxuu ku yidhi sal allahu calayhi wasalam addat isamaau wa xuqa lahaa an taida waxa gariirtay buu rasuulku leeyahay samadii xaq bayna u lahaatay inay gariirto waayo maa min mowdici qadamin meel cag la dhigaa samada kuma taal ilaa wa fiihi malakun saajidun malag ayaa ku sujuudsan ow raakicun ama malag baa ku rukuucsan malaa'igtaa ilaahay waa sufaro weeyaan sufaro ilaahay ayaa soo diro oo waxa weeye waa kuwa ilaahay aan caasiyaynin marnaba awoodoodana lagama sheekayn karo awoodooda lagama sheekayn karo waxa suganoo nebi maxamed xadiid saxiixa ka sugan inuu malakul jibriil arkay oo lix boqol oo garab leh lix boqol oo garab leh ayuu arkay waa lix boqol oo garab lixdaa boqol ee garab hal garab baa cirka iyo dhulka dhexdooda buuxinaya awoodda malaaigta ilaahay abuuray ee ilaahay caabudaysa ee ilmaynaysa ee ilaahay ka baqaysa awoodda ay leeyihiin waa awoodda lix boqol oo garab isagoo malakul jibriille oo hal garab uu intan buuxinayo ayuu arkay rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam ma aha abuurkiisu sidaasuun malaa'igta culimmada xataa meelo badan waxay kaga waramaan malaa'ig ilaahay uu abuuray oo badaha haddii madaxa lagaga shubo lugahooda ayna gaadhayn badu ay kusii dhex qallalaysa intay sii dhex socoto awoodda ilaahay uu de malagaa geliyey iyo qaabka uu u abuuray waa addoommo ilaahay adigu almuhim addoommo ilaahay weeye culimmada qaar waxay ka qisoodaan malag inna dhimbiiloo kale kaca ah, oo dhimbiiloo kale ilaahay uu ka abuuray waaxna waa dhimbiil waaxna waa baraf cilmiyada alle weeyaan barafkaasi ma dhimbiishaasi ma dhalaalinayso barafka barafkaasina ma baktiinayo dhimbiisha waa awoodaha rabbaaniga a weeye ee culimmadu ay soo guuriyaan ama qisooyinka ay soo gaataan bay ka mid tahay malaa'igtaa ilaahay wixii ijmaal ahaana ijmaal ahaan baynu u rumayni inay addoommo ilaahay oo ilaahay aan caasiin ay yihiin wixii tafsiil laynoogu sheegay sida munkar iyo nakiir iyo casraafiil jibriil iyo israaiil iyo eh, maalig iyo malaaigta wixii tafsiil laynoogu sheegaye laynoo magacaabayna tafsiil ahaan baad u garanaysaa yood u baranaysaa sida rusushaba dee inta tafsiilka laynoogu tafsiiliyeyna tafsiil aad u baran ood u rumayn inta laynoo ijmaaliyeyna ijmaal aad u rumaynaysid wa kutubihi kutubtii ilaahay soo dejiyey kutubtii ilaahayna waa inaad rumayso iimaanku kutub baa jira ilaahay uu soo dejiyey oo rususha lagu soo dejiyey kutubtaasi waxaa la rumaynayaa inay ilaahay kalaamkiisii yihiin ilaahay kalaamkiisii subxaanahu wa tacaala ayay kutubtaasi tahay tiradooda afar kitaab waynu haynaayoo waaweyn nebi maxamed furqaanoo kitaabkeennan ayaa lagu soo dejiyey nebiyulaahi muxamed waxaa lagu soo dejiyey furqaan nebi muuse towraad baa lagu soo dejiyey nebi ciise injiil baa lagu soo dejiyey nebi daawuud zabuur baa lagu soo dejiyey afartaa inta kale waa suxuf qur-aanka suxufi muusa eh, iyo suxufi ibraahim iyo waad aragteen culimada qaar baa gaadhsiiyey ilaa boqol iyo afar boqol iyo afar kitaab ayay gaadhsiiyeen oo ilaahay soo dejiyuu samada ka soo dejiyey oo wada xaq ah wixii la bedelay wax laga bedelay ee laga dooriyey waa halkooga laakiin kutub ilaahay soo dejiyey oo waxa ay ka hadlayaan dhab iyo run uu yahay oo kalaamkoogaasi kalaamkii ilaahay uu yahay inaad humaysid ayaa lagaaga baahan yahay wa kutubihi wa rusulihi rususha ilaahay soo dirayna in la rumeeyo weeye shan iyo labaatan rasuul qur-aanka ayaa inoo magacaabay shan iyo labaatan rasuul qur-aankeenna ayaa inoo magacaabay oo shan ka midihii ay ululcasmiga yihiin rusushaa waa la rumaynayaayo wixii tafsiil laynoogu sheegay magacyadooda si tafsiilaad u rumaynaysaa nebi ciise nebi ilaahay soo diray inuu ahaa muuse nebi ilaahay soo diray inuu ahaa nebiyulaahi moxamed nebi ilaahay soo diray inuu yahay waxaad arkaysaa muslimiintu way ka cadaalad badan yihiin ummadaha kale aad bay uga cadaalad badan yihiin hadda nebi muuse yuhuuddu muuse unbaa nebiya bay leeyihiin ciise nebi ma aha oo muxamed nebi ma marka la eego yuhuud nasaaro marka la eego ciise unbaa nebiya bay taagan yihiin kuwii kale ayay diidayaan qaybo badan oo ka mid a ah. diinteennu laakiin adigu muslim markaa tahay maxaa lagu leeyahay nebi maxamed waa nebi ciisena waa nebi muusena waa nebi ibraahim waa nebi waa rasuullo ilaahay soo diray weeyo ummadahoogii loo soo diray laakiin diinta hadda shaqaynaysa ee lagu camal falayaa waa kolba dee risaalada kii ugu dambeeyey unbaa risaaladii hore nasakhaysa waa risaaladii nebi maxamed nebi maxamed diintii loo soo dhiibay unbaa shaqayni xataa nebi ciise waa nool yahay aakhiru zamankana waa soo degi doonaa nebi ciise markuu soo dego madintiisma kutubtii madiintiisii injiil buu dadka ku xukumi doonaa maya teenanuu ku xukumaya waa khaatimu lambiyai wlmursaliin oo rasuulkeenna sal allahu alayhi wasalam diintii iyo waxyigii loo soo dhiibay kaa ayuu nebi ciise xataa ku xukumi doona kolka waxa weeye nebi maxamed risaaladiisa ayaa ka dambaysay risaaladihii hore oo dhan way nasakday markaa teenna nebi maxamed unbaa shaqaynaysa laakiin waa inaad rumaysaa inay ahaayeen rusul ilaahay soo diray rusushaasi kutubta lagu soo dejiyeyna kutub ilaahay soo diray inay yihiin waa inaad rumayso ayood aamintaa walyowmi maalinkiina waa inaad rumayso alaakhiri ee ugu dambeeyey maalinta yowmulaakhirka loo yaqaan maalintaa lafteeda waa inaad rumayso horta yoom baa loo bixiyey yowmulaakhir maalintii ugu dambaysay baa lii waxa yowmulaakhir loogu bixiyey habeen baan ka dambaynba habeenba kama dambeeyo waa maalmaha maalintii ugu dambaysay weeyaan wax habeena oo ka dambeeya ayaan jirin saasaa yowmulaakhir lagu bixiyey yoomkanina ha u qaadanin qadarkii yoomka oo kale inuu yahay qur-aanka waxa inoogu sheegan konton kun oo sannadood in carasaatulqiyaama la taagnaanayo iyo ummadaha qaar taagnaanayaan konton kun oo sano konton kun oo sano in bannaanka qiyaamada la taagnaanayo ay dadka qaarkood taagnaanayaan dadka qaarkoodna waxaa laynoo sheegay in allaha raxmaanka carshigiisa loo haraynayo dadka qaarna waxaa laynoo sheegay oy diinteennu inoo sheegtay laba ragcadood oo farala inta la tukanayo oo kale inuu ilaahay uga dhigayo laba ragcadood oo farala waa subaxa laba ragcadood oo subaxa intaynu ku tukanayno oo kale ayuu ilaahay uga dhigayaa subxaanahu wa tacaala maalintii intaa la egayd ama culayskeegu uu intaa ahaa haddaba maalintaa qiyaamada inuu jiro bacfi ama qabriga marka lagu geeyo in malaaig laguu soo dirayo halkaa wax kugu weydiinaysa waa inaad aaminto halkaa malaaig wax kugu weydiinaysa inay jirto oo adiga inta nafta lagugu soo celiyo qabriga wax lagugu weydiinayo waa inaad aamintaa yuhabitu llahu ladiina amanu bilqowli haabit nimanka gaalo way ka dhaadhici kari weyday qofkii godka aanu ku ridnay bal u fiirso qofkii aanu godka ku ridnay een iilka sii dhignay een xabaalay een carada iyo waxaa ku tuulay unbaa naftii loo soo celiyey halkuu ka neefsanaya sideebuu u nool yahay siduu wax u arkayaa eeg nimankii gaalo way dawakeen gaaladu waxa weye nimanka halkaa ku dawakay ee aamini kari waayey in qabriga qofka uu ku noolaan karayo ama nafta loogu soo celinayo niman maaha si weyn u fikiray maaha waayo adduunyadeennan ayay ku sarjareen adduunkanun bay wax uga qiyaasteen waxay idhaahdeen adduunyadeennini wakhtigan aynu joogno dee hawaad u baahan tahayoo haddii qofkan yar sanka la qabto ama sanka iyo afka la qabto wuu dhimanayaayo qofka haddii meel lagu rido wuu dhimanayaayo adduunkeenan bay ku saleeyeen qabrigiiba waxaynu leenahay gaalada waxaa jira caalam aynu isla ognahay annaga oo muslimiina iyo idinka oo gaalaa aynu isla qirayno caalamka waxaa la yidhaha caalamularxaam waa uurka hooyada uurka hooyada marka lagu jiro in halkaa ilmuhu uurka uu ku nool yahay gaaladu way og yihiin dee uurka hooyada sideed ugu neefsanayseen in la yidhaha weeyi markaa uurka hooyadu miyuuna ka duwanayn caalamkan adduunka caalamkan adduunka iyo uurka hooyadu way kala duwan yihin layskaga qiyaasan maayo ilmaha uurka hooyada jooga xawaaladeebaan aan lacagaa ugu xawili jirnay halkeynu biilka u marinaa barkimada yaru ku seexday halkaynu u dhignay xageebaynu gelinay ilaahay unbaa maamulayo oo dee ilaahay unbaa siduu u maamulayo ay la jirtaa waxaynu leenahay nimanka gaalo kol haddaad aaminsantihiin in uurka lagu nool yahay oo nolosha uurka caalamul arxaam baa la yidhaahdaa nolosha uurka iyo nolosha adduunyadu kol hadday kala duwan yihiin oon layskaga qiyaasanaynin nolosha qabriguna waa taasoo kale kolkaas sidaa ilaahay uurka inoogu nooleeyey ayuu qabrigana inoogu noolayn karaaye hadiidina ilaahay nafta qofka waa u soo celinaya awoodiisana weeyaan baalkan diinka la yidha haddaad aasto sanad kadib unbaad soo qodfaysaa isagoo nool unbaad u tegaysaa baa lagu leeyahay halkeebuu ka neefsadaa hawada xagguu ka qaataa dee ilaahay umuurihiisa adu maxaad ka taqaanaa ilaahay awoodihiisa in la farageliyo ma aha haddaba waa inaynu rumayno yowmulqiyaamaha iyo wax kastoo dhexdiisa dhacaya laga bilaabo qabriga in la noolaynayo iyo markay qiyaamadu dhacdo ee suurta la afuufo ee roobku uu do-o roobbaa da-aya markaasuu ilaahay cajbudanabka baashaa yaree aardhuuda aan lahayn cajbudanabka taa yar buu ilaahay dadka ka abuuraya ayuu ka biqlinaya markaa rabbigeen wuxuu ku leeyahay markaanu dib kuu soo abuurayno iska daa adiga iyo tilmaamahaagii iyo sidaad u eg tahay iyo dhagahaagii iyo muuqaalkaagii iyo iska daa itaalkaagi tilmaamihii waaweynaa iska daayo wuxuu rabbi leeyahay balaa qaadiriina an nusawiya banaanahu saxeexa yaree suulka la dhigo calaamada yaree saxeexana waanu keenaynaa buu ilaahay leeyahay saxeexaagiina waanu keenaynaa iska daa waxaagan kale oo eeg caraa cuntay nimankii gaala tan way aamini kari waayeen iyada lafteeda tan way aamini kari waayen waxay ku leeyihiin war ma qof idin oo cara ay cuntay oo ciid noqday oo baaba'ay oo googo'ay oon jirinba ayaad leedihi waa la soo abuuraya inta laysku keenkeeno ayaa la soo abuuraya laba qadiyadood labadaba nimanka gaala kamay fikirin midi waa mide kanay leeyihiin mar soo abuuri karayo waa allah markii hore way qirayaan inuu ina abuuray dee iminka ninka farsame yaqaankiihi shay hadduu mar sameeyo marka labaaduu samaynayaa ma uga fududahay markii hore mise way kaga adag tahay waxaad mar samayso marka labaad ee eh? uu ka fudud yahay saw maaha caqliyan markaynu ku eegayno kol haddii ay leeyihiin hadda ilaahay baa na abuuray marka labaad ilaahay baa na abuurayo waxay u dafiraan waa mid gardaraa ah wey waa gardara cad weya nimanka gaalo waa gardara kol hadday hadda qireen taana inay qiraan baa loo baahan yahay mid kalaa meesha taalla rabbigeen guga iyo jiilaalka wuxuu inagu tusiyaa inaynu rumayno ama aynu yaqiinsanno in dib laynoo soo abuuri doono waa guga iyo jiilaalkaaba daliilu ah guga iyo jiilaalka saw hadda jiilaalkuma jirno oo roobkii koobaad ma filanayno ah, meeluu ka daiyo meel filanaysaba saw ma aha mar alla markuu gugu yimaado cagaar baa soo baxa cagaar iyo dhir baa soo baxda cagaarkaa ilaahay baa abuuray jiilaalunbaa imanayo cagaarkii muxuu ku dambaynayaa caruu noqon cagaarkii u baabaayo dhulkii boodh mooyaane wax kale kuma yaallo ilaahay unbaa haddana sanadka soo socda roobkeeniyo cagaarkii boodhka noqday ee baaba'ay ee tirtirmay unbuu rabbigeen dib u soo abuuraya war idinku cagaarkan maad ka duwan tihiin sanad kaste aanu idin tusayno ee jiilaalkiina boodhka noqonaya gugiina aan dib u soo abuurayno jawaabtu waa maya awoodaha ilaahay inaynu si dhab a ah u rumayno oo qofka mu'minkii uu u aamino ayaa muhiim a weeye qaala wuxuu nabigeenni yidhi calayhi salaau wasalaam an tu'mina waa inaad rumayso billaahi allah waa inaad rumayso wa malaa'ikatihi malaa'igta ilaahay soo dirayna waa inaad rumayso wa kutubihi kutubta ilaahay rususha ku soo dejiyeyna waa inaad rumayso wa rusulihi rususha ilaahay soo diray ee nebi maxamed qaacidada inooga qoranee loo sheegay waxa weeye minhum man qasasnaa calayka wa minhum man lam naqsus weeye rususha amoodin inaad wada taqaanid magacyadooda waxaa la leeyahay qaaranu kaaga qisoonnay oonu kuu sheegnay iyo qaar anaan kuu sheegin intaba way iskugu jiraan buu ilaahay leeyahay nebigaa lagu leeyahay adiguna maxaad isku malayn markaa rusushaa ilaahay shan iyo labaatanna si tafsiil ah baa laynoogu sheegay inta kalena waa inaad si ijmaaliya aad u rumayso ood iyagana iimaankoogii ula timaado walyowmi maalintiina waa inaad rumayso alaakhiri ee ugu dambaysay ee qiyaamada ahayd wa tumino waa inaad rumayso welibana halkan wa tumino waa la soo laba culimmadu waxay isweydiiyeen wa tumina maxaa loo soo labaceliyey celiyey talow wa tumina maxaa loo soo labaceliyey celiyey tumino waxa loo soo laba celiyeyba ragga qaarkood yidhaahdeen kii hore ayaa fogaatay kol hadday ta hore fogaato waa in la soo celiyaa mar labaad dee ilan duululkalaam baa meesha soo galay duululkalaam si aan loogu lumin oo loo moodin wa bilqadari khayri wa shar inay meel kale ku xidhan yihiin tu'minadii in loo soo qadarayo si loo ogaado si toosa waa in loo caddeeyo duululfasliga ayaa wa tu'mino mar labaad loo soo celiyey ilan qadarka ayaa tu'mino loo soo celiyey laakiin malaa'igta wa tu'mino looma soo celin oo kutubta watumino looma soo celin oo rususha watumino looma soo celin oo qiyaamada watumino looma soo celin markii koobaad unbaa lagu yihi an tumina bilaahi tuminadaa unbaa inta kale oo dhan lagu wada xidhayay laakiin mar alla markii qadarka lasoo gaadhay watuminadiibaa mar labaad lasoo celiyey watumino waa inaad rumayso bilqadari qadarka ilahay waa inaad rumayso qadarkiibaa la rumaynaya khayrihi kiisa khayrka ah iyo wa kiisa sharka aba waa in la rumeeyo haddaba watu'minada waxa loo soo labaceliyey waa duululfasliga sidaasay ragga qaarkood ku jawaabeen ama ay yidhaahdeen ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen watumina waxa loo soo labaceliyey qadarka ayaa qadiyadiisu ay khatar tahay qadarka qadiyadiisu waa qadiyad culus culus culus culus oo muhimadeeda le weeye kol haddii qadarka hawshiisu ay culus tahay dee ha loo soo labaceliyo oo ee hala tilmaamo maiidtina masiidulictinaa in qadarka xoog diinteennu ugu cinaayoonayso ha layna fahansiiyo waa fahansiin layna fahansiinaya markaa wa tumina bilqadari khayrihi wa sharihi kiisa khayrka ah iyo kiisa sharka aba waa inaad rumayso ood aaminto qadarka qadarku waa maxay haddaba maxaynu rumaynaynaa riwaayadda muslim waxay ahayd wa bilqadari kullihi bay ahayd wa bilqadari kullihi waxaad rumaynaysaa wax kaste oo kugu dhaca inuuna weligaa ku gafeen dhulkan iyo cirkan konton kun oo sannadood ka hor inuu ilaahay arrinkaasii qoray uu kuusii qadaray konton kun oo sano dhulka iyo cirka abuuridooda ka hor ayuu ilaahay wax kaste qadaray uu qoray oo laga faaruqay konton kun oo sano ka hor wey haddana rabbigeen looxulmaxfuudka ayuu ku qoray wax kaste oo dhacaya kolkaa waa inaad aaminto wixii kugu dhacay inuuna weligaa ku seegeen oo wax ilaahay kuu qadaray oo horay u qadaran inuu ahaa waa inaad aaminto waxa ku seegaa wax kugu dhacaya inuuna weligii noqdeen oo horay buu ilaahay umuurtanu sii wada qadaray haddaba ilaahay wax kastoo dhacaya oo ama horay u dhacay ama hadda dhacaya ama gadaal ka dhici doona horay buu ilaahay usii ogaa oo cilmigiisu horaybuu ugu sii tacaluqay haddana ilaahay horaybuu usii qadarayba oo shay kasta siduu yahay ayuu rabbigeen subxaanahu watacaala usii qadaray masaladaasi waa masalo war aad u adag u baahan hadal badan bay u baahan tahay masaladaasi waa masalada ay qolooyinka qaarkood yidhaahdeen niyow maxaa naloo cadaabaya ninka xun maxaa loo cadaabaya kol hadduu waxaan ilaahayba u qadaray ilaahay hadduu u qadaray maxaa lagu haystaaba waaba lasii qadaraybe ashyaada marka horeba waa lasii qaybqaybiye kii qaybqaybiye hadduu qaybtuu qaybiye haddana uu kugu qabsanayo waa sidee halkaasay ragga qaarkood la mareenba way qaldameen way qaldameen waxa weeye ilaahay ashyaada ha qadaree oo siday u dhacayaan ha u wada qadaree khiyaarka inagama qaadin khiyaarka inagama qaadin khiyaarka inagama qaadin oo waxaa layna leeyahay salaad baan idinku waajibiyey ama soom baan idinku waajibiyey caqligii lagu garanayeyna waan kugu rikibay oo caqligiina waa lagugu xidhay caqligiina waa imika waxaynu garanayna windowska yare kombyuutarada lagu xidhaynu garanaynaa ee hadhiskiga loogu shubo ilaahay caqligiina wuu inagu xidhay meel dee caqligiina ilahay wuu ku raaciyo wuu kugu shubay garaadkii waad leedaho waad aragtaa waxaa lagu yidhi wax kastana waan qadaray khayrkii iyo sharkiina kaa iyo kaasay kala yihiin kala dooro adigu waxaa lagugu cuquubaynaya oo laguu cadaabaya oo ilaahay uu kugu haystaa doorashadaada doorashadaadan aad dooratay ee adigu ama aad khayrka dooratay ama aad sharka doorato ayaad ama janno ku heli ama aad cadaab ku mari laakiin ilaahay mujbar inagama dhig inama ijbaarin kumale ilaahay sharka unbaad ku qasban tahay shar uu samee kumale bal naftaada halkaa la fadhiisoo ka dhaadhici maalintii shan jus akriso waa waddo kuu furan an jus naftaada go-aankaa la gaadh maalintii shan jus maalintii toban jus waa kolba goaankaad adigu naftaada la gaadho weeye baloradoo naftaada ka dhaadhici waxbaro baloradoo naftaada ka dhaadhici weligaa intaad nooshahay been iska ilaali xuma iska ilaali qabyaalad iska ilaali qurun iska ilaali medmadow iska ilaali baloradoo eh. xumaha calanka u qaada isdhe xumaha calanka u qaada isdhe intuba waa khiyaarkaaga adigu halkaad isdhigto weeyaan markaa ilaahay wuu qadaray oo ilaahay kol hadii waxaan la samayn sidii usii qadaray dee ilaahay wuxuu og yahay waxaad samayn doontid macalinka imtixaanka qaadaya eeg isagoo bashara oo miskiin ah ardaydiisa u kala yaqaan ka baasaya iyo ka dhacaya dee muuna ku sii odhan karin macalinkaagu hebel wuu baasi doona hebelna u dhici doona ya laakiin macalinku maqalinkuu ku hayaayo qasab taa ku khalad buu ka odhan taana qasab ku sax buu ka odhan mise waa ku yaqaana aqoontaadi iyo dadaalkaagi iyo garaadkaagu yaqaanaayo waxa weye dee waa macalinkaagii baa oo miskiin ah ayaa ardaydiisii faalla kasii bixinaya oo siday uu dhigo u haddana faalladii u dhacaysa maxaad u malaynaysaa allihii koonkan abuuray markaa dee adduunkan ilaahay waa ka warqabaayo kii xun iyo kii wanaagsanba waa ka warqaba kolka waa inaynu qadarka rumayno ayaa muhiim ah qadarka inaynu rumayno wa tumino waa inaad rumayso bilqadari qadarka waa inaad rumayso khayrihi kiisa khayrka ah iyo wa sharihi kiisa sharka aba waa inaad rumayso ood la timaado qadarkii khayrkii iyo sharkiiba waa la wada rumayni waxay culimmadu yidhaahdeen masaail lislaam waliimaan wlkufri wnifaaq waa masaail aada u waaweyn sharaxeennan haddaad haysiin fatxulmubiinka boqoliyo sagaaliyo lixdanka safxadda boqoliyo sagaaliyo lixdan ayaad eegi doontiin waclam buu ka odhanaya waclam waclam boqol iyo sagaaliyo masaailka aadka u muhiimkaa ah waxa kamida masaail liimaan wlslaam wlkufri wnifaaq waa masaail aad u waaweyn qofka muslimkii inuu xoog ugu cinaayoodo oo juhdi badan uu ku bixiyo oo dadaal badan uu geliyo ayaa looga baahan yahay khilaafkii koobaad ee ummadda dhex dhacaa saxaabada iyo khawaarijta dhexdoodu dhacay saxaabada iyo khawaarijta khawaariju maxay aamineen waxay aamineen in dembiga lagu gaaloobayo ka been sheega inuu gaaloobayo in dembi aad samaysay ina ku gaaloobi ay khawaarijtu aamineen oo kii macsiyo sameeyaaba inuu gaal noqonayo oo islaamkiyaa kusoo haaya markaa ila kullukum khaaaun wa khayru lkhaaa'iina tawaabuun dhammaantiin waad geftiin kuwa gefana waxa ugu wanaagsan kuwa towbada keena baa layna leeyahay khilaafkii koowaadee dhacaa saxaabada iyo khawaarijta dhexdoodu dhacay oo macsiyadaad ku dhacdo inaad ku gaaloobayso ayay tilmaameen waana arin khaldan qofku dembi hadduu galo ilaahay buu u tawbo keenaya kuma gaaloobayo dembiga laguma gaaloobo haddaba in gaalnimada ummadda lagula soo degdegaha la iska ilaaliyo waxyaabaha takfiirka loo yaqaano haddii gaalaysiintuba jeebka ay kuugu jirto ka waran qofkii lagu weydiiyo ma waa gaal ma waa muslim dee waxaan u malaynayaa furihii jannadiiyo naartana waad sidataa markaa waa khatar laguma degdego hawshaa laguma degdego hawshaa gaalaysiinta iyo waxbaa la gaalaysiinayaada waa hawl culayskeega la eg dadku inay ku degdegaanoo kaasaa gaala iyo kaasaa waxaasa baddaa inay galaan ma aha khawaarijta ayay ahaayeen dadkii koobaad ee saxaabada nebi maxamed ka hor yimid ee dembi baa lagu gaaroobayaa yii dembi lagu dhacay oo dee oon hadda ahayn xataa way kusii fogaadeen welibana iyagu waa nimanka khawaarijta loo yaqaano muwaxidiinta cusaadoodii bay gaalo ka dhigeen khilaafkii labaad wuxuu dhex dhacay muctasilada iyo ahlu sunnaha ayuu dhex dhacay muctasiladu markaasay iyaguna qowl kala keeneen oo halkan iimaanka iyo islaamka iyo ku salaysan waxay sugeen wax loo yaqaano manzila bayna manzilatayn manzila bayna manzilatayn wax loo yaqaano ayay muctasiladu iyaguna ku dhaceen oo waa khilaafkii labaad ee muslimiinta soo dhexgala dhexdooda yimaada ayuu ahaa manila bayna manilatayn oo manila bayna manzilatayn waxay ku leeyihiin ninka kabiirada ku dhaca dembiga kabiirada a ninka ku dhaca waa dembi weyn ninka ku dhaca mumin ma aha oo iimaan male kaafirna ma aha oo gaal ma aha wax muminna aan ahayn gaalna aan ahayn oo manila bayna manzilatayn ah ayay sugeen waa nimanka muctasilada loo yaqaano ayaa halkaa iyaguna khilaafkoogii uu yimid khilaafkii saddexaad khilaafkii yimid buu ahaa ama firqadii saddexaad ee islaamka dhexdiisa khilaaf keenta nimankii murji'ada la odhan jiray ayay ahaayeen murjia nimankii diinta bay yidhi faasiqu waa ka amiiruliimaan ninkaa khamriga cabaya ee tumanaya ee wax kasta samaynaya waa mu'minun kaamilun bay yidhaahdeen wax alla wax naqsiya intaa in leeg ha uu leeyahay ma jiro waa murjiadii iyagiibaa kule waa mumin kamiluliimaan bay qabaan macsiyadan dadkuu samaynayo laba eeg waad aragtaayo labadan kooxood way iska soo horjeedaan qorba dhinaqorba dhinac bay u dheelida qola macsiyadiibay gaalnimo gaadhsiiyeen sida khawaarijta oo kale qolana macsiyadiibay waxbala'aan ka dhigeen midaan waxbaba yeelaynin qofka waa murjiada oo kale macsiyadu qofkani samaynaya waxbaba ma yeelaysabay kuleeyihiin waxalla waxa yeelaysaaba ma jiro waxaana loo baahnaa khayru lumuuri wsaduha khayru lumuur awsaduha in wax la dhexdhexaysto ayaa loo baahnaayo dhinacana la eego dhinacanna la eego ayay ahayd sida ahlu ay qaateen ayay ahayd masalada in laga yeelo ama loo raaco ama la eego masaail liimaan waxaa ku tacaluqa dhowr masalo oo muhimadooda leh aliimaan hal yaziidu wayanqusu iimaanku miyuu ziyaadaa ama ma nusqaamaa mise iimaanku halkii unbu taagaa miyuu qaadhaa miyuu naaxaa mise iimaanku mana siyaado mana nusqaame halkii unbu taagnaada iimaanka maxaa laga yeelaya masaladan masale aada u khilaaf badan weeyaanoo war badani uu ka yimid sida imaamu lbukhaari uu dee aayaad aad u fara badan uu kitaabkiisa ku keenay waxaynu odhanaynaa yaziidu liimaan wa yanqus yaziidu biaacaat wayanqusu bilmacaasi iimaanku haddii cibaadadaadu ay badato wuu naaxayaa naaxayaa naaxayaayo qawi baad noqonaysaa qawiyuliimaana haddii iimaanka macsiyadaadu ay badatana wuu qaadhayaa qaadhayaa qaadhayaa iimaankii waxaana inoo tilmaamaya aayado fara badan rabbigeen baa aayad qur'aana ku yidhi zaadathum iimaana inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana iimaan bay u kor marka aayadaha lagu dul akhriyayo aayadahaasi iimaan bay u ziyaadiyaan buu ilaahay leeyahay aayad kale rabbi wuxuu ku leeyahay liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim si ay iimaan u kororhsadaan iimaankoogii hore maciisa iimaan siyaadaya ayaa meesha inooga muuqda adiguma waxaad odhan kartaa ninka caasiga ah ee khamriilaha ah iyo abibakar baa isku eh, iimaana ma odhan karno waa isku iimaan kolkaa iimaanku yaziidu biaaca wa yanqusu bilmacaasi daacada iimaanku waa ku ziyaadaayo waa ku naaxaa macsiyada iyo xumahana iimaanku waa ku qaadhaa oo wuxuu noqonayaa wax aad u liita oo waxba kama jiraana iimaanku shakiga waa ka soo horjeeda nin shaki shakiba hadduu meesha ku jiro ha u qaadanin inuu inaad iimaan leedahay haddii ilaahay uu shaki kaa galo ama malaaigtiisii ama rusushiisii ama kutubtiisii ama qiyaamadii ama bacigii waxyaabihii waaweyn hadduu shakiba kaa galo qofkaasi qof iimaanle ma aha iimaan male shakigu waa diida iimaankiiyo shakigu isku meel kuma kulmaan waxaa laga yaabaa arday inuu isweydiiyuu yidhaahdo oo haddaa sawkii nebi ibraahim lahaa markuu ilaahay weydiinayay siduu wax u noolaynayo inuu tuso sawkii lahaa qaala he rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta muxuu rabbi yii kayfa tuxyi lmowta muxuu rabbi yidhi ya awalam tumin oo miyaadan rumaynin ba la yidhi muxuu yihi marka qaale e muxuu yihi bala walaakin liyamaina qalbii waxaan doonayaa liyamaina qalbii qalbigu ha igu dego buu yidhi maogtahay nebi ibraahim eeg walaakin liyamaina qalbi qalbigu ha idega ilaahay bal saad wax u noolayso itus buu yidhi oo dumaniinadaa iyo deganaanshaha nebiga deganaansho la'aan iyo shaki baa marka hore hayay miya maya deganaanshahani ma aha sida la moodayo shaki mid ka yimid ma aha shaki kama imane caynulmushaahada buu doonayey caynulmushaahada ayuu doonayey waxaad maqashiyo waxaad aragtaa labadaba adigoo aaminsan ma isku sibay kuu taagan yihiin ya waxaad aragta iyo waxaad maqasho balka waran aad bay u kala du walaakin liyamaina qalbi balaaqada qur-aankay ka mid tahay qaabkan ilaahay aayadaha inoogula hadlayo nebi ibraahim muxuu yidhi markuu ilahay la hadlayay qaala rabbi hee arinii hee kayfa tuxyi lmut kayfu wax ku weydii marka horeba kayfu ku weydiiyeyo waad aragtaa inuuna su-aasha inkirsanayn aayadda aayadda ka horraysay ba hadda aayadda aayadda ka horraysay maxay ahayd ninkii hore muxuu ahaa kii nebi ibraahim la doodayey maxay aayaddii maxay ahayd qaala he alam tara ila ladiina he ila aladii xaaja ibraahiima fii rabbihi an aataahu llahu lmulka haye maxay ahayd haye may waxaan doonayaa markuu lahaa anaa yuxyi anaa yuxyi haadihi allahu bacda mowtiha bal gardarrid eeg anaadanaabad ku garanaysaaba nin gardaran inuu yahay nin gaala inuu yahay isaga waada anaa yuxyi haadihi llahu anaa buu kaasi wax ku weydiiyey nabi ibraahim oo aayadda ku xigtay ana muxuu wax ku weydiiyey ilaahay kayfa way kala duwan yihiin labada erey su-aaleedee la soco haddaba anaa yuxyi haadihi llahu bacda mowta oo tan ilaahay suu usoo noolayni buu yidhi hee intay dhimatay kadib maxaa lagu yidhi markaa ya muxuu rabbi ku yidhi fa amaatahu llahu miata caamin iska daa saacad iska daa daqiiqad iska daa maalin ilayn ilaahay awooddiisiibuu tusayaa ilan annaa yuxyii buu yidhi inuuna ilaahay noolayn karayn buuba qabaay famaatahu llahu miata caamin boqol sannadood baa la dilay maxaa ka dambeeyey famaatahu llahu miata caamin haye uma ilaahay baa soo saaray uma bacaahu dib baa loo soo saaray haye qaala kam labista isagii baa su-aal la weydiinaya ila markii hore su-aal gardaru ilahay kula yimid awoodihii ilahay buu wax farageliye qaala kam labista imisaad horta aad halkan taallay baa lagu yidhi imisaad halkan ku nagaatay oo taallay yowman oo bacda yowmin buu ku jawaabay maalin ama maalin barhkeed imisuuna meesha yaallay waa fa amaatahu llahu miata caamin boqol sannadood ayaa yowman ow bacda yowmin leh maxaa ka dambeeyey ya qaala bal labista miata caamin haye fandur ilaa acaamika wa sharaabika lam yatasanah bal awooda ilahay ag war cuntadii markii aad noolayd boqol sano ka hor cuntadii aad noolayd iyo sharaabka aad noolayd bal eeg hadda isma bedelina baa layidhi ilaahay awoodiisa bal awood rabbibaa meesha ka muuqanaysa waa cuntadiisii iyo sharaabkiisii ayaan isbedelin waa boqol sano ka hor buu samaystay waa awood rabbaaniye ah maxaa ka dambeeyey ya wandur ila imaar wandur ilaa ximaarika haye aayad baabaan isaga ka dhigaynaaba lyidhi aayad ah, calaamad ilaahay lagu gartaabaan dameerkaaga ka dhigaynaabaa lyidhi ila ninkani gardaru la yimid gardaradu la yimid waa maxay su-aashii rabbi uu weydiiyey baa maxay ahayd annaa yuxyi hadihi lahu bacda mowtiha laakiin nebi ibraahim waad aragtaa kayfa tuxyi rabbi arinii kayfa tuxyi ilaahayow itusi sidaad waxu noolayso qaabkaad waxu noolay waa laba su-aalood oo aad u kala duwan weeyaan aynu isa soo saarna macnaha aan isa soo saarna iimaanku haddaba yaziid wa yanqus baynu leenahay qodobkaa aliimaanu yaziid wa yanqus iimaanku wuu ziyaadaa wuuna nusqaamaa sida ay culimmadu inoo tilmaameen masalada kale ee hadalka badan lihi iimaanka makhluuq ma la odhanayaa mise makhluuq la odhan maayo weeye masalada saddexaad ee halkan culimmadu ay kaga hadlaan ee iyadana hadalka badan lihi ana muminun in allah ma la odhan karaa in sha allah ma la raacinaya mise la raacin maayo hadal badan baa ku jira hadda kelmadaa la soco ana muminun in allah way war badan tahay masalada afraad ee meeshan in lagaga hadlo ay tahay kutubta dambaynu dib ugu dhiganaynaaye xilliga la hurdo horta qofku iimaan muu leeyahay marka la hurdo xilligaa hurdada saw dareenkaagu garashadaada saw kaama tagto iimaanku garashada miyuu raacaa talow xilligaad hurdo oo kale ama markaad aflada ku jirto ama marka uu qofku dee imaha iyo koomada ku jiro sidii mawdkiioo kale ila wax iska soo horjeedaa meesha kulmay eh ma waxaa la odhanaya iimaankii wuu joogaa mise waxaa la odhanaya iimaankii ma joogo waa masalo kale afartan masalo waa afar masalo cashirkeennan xidhiidh laleh laakiin insha allah kutubta dambe biidn illaahi tacaala ayaan ku sharxi doonaa hadduu rabbi ogolaado qaala wuxuu yidhi malagii fa ahbirnii iiga warra nebi maxamedow can iliimaani iimaanka iiga waran qaala wuxuu rasuulku ku jawaabay an tu'mina waa inaad rumayso billaahi allah waa inaad rumayso wa malaaikatihi malaaigtiisa waa inaad rumayso wa kutubihi kutubtiisa waa inaad rumayso wa rusushihi rusushiisa waa inaad rumayso walyowmi maalinkii waa inaad rumayso alaakhiri ee dembeeyey wa tumino waa inaad rumayso bilqadari qadarka khayrihi kiisa khayrka ah iyo wa sharihi kiisa sharka aba qaala wuxuu yidhi sadaqta runbaad sheegtay oo kale ayuu haddana ugu rumeeyey oo sidii oo kale u yidhi sadaqta alla ilahay runbaad sheegtay in sha allahu tacaala casharkeenni halka ah ayuu inoogu joogi doonaa hada